بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وحين كبل لابننا والدليل أيام في الليا والدليل دليلك ما كويان يمكن أسور تقليهي atawasulu ku gaadhid bisaxiixi nadari nadar saxiix a lagu gaadho fiihi dhexdiisa la nadriyo ama la eego ilaa madluubin la dalbe ayaa la gaadhayaa khabariyin khabariya waalcilmu cilmigu cindanaa agtayada caqibahu deliilka debedii la gartaa muktasabun waa mid muktasaba fil asaxi qowlka sixada badan waalxaddu xadkuna maa kay weeyaan yumayizu ka soocaya ashaya shayga can hayrihi hayrkii ka soocaya wa yuqaalu waxaa kaleoo la yidhaahdaa aljaamicu waa ka soo ururiya afraadda maxduudka almaanicu ee manciyo waxa aan la doonayne maxduudka ka baxsan walmudaridu baa la yidhaahdaa ka mudaridka ee qiyaasoobaya ee ururiyo maxduudka almuncakisu ee isdabagediya ee manciyo haddana waxa aan ee ururiya waxa maxduudkaa oo dhan waalkalaamu kalaamku fil azali azalkiina yusamaa waxaa lagu magacaabaa khitaaban baa lagu magacaabaa wayatanawacu kalaamku wuu noocoobayaa fil asaxi qowlka sixada badan noocyo ayuu kala yeelanayaa wanadaru nadarku fikrun waa fikr fikirka oo yu-addii gaadh gaadhsiinaya ilaa cilmin cilmi gaadhsiinaya aw ictiqaadin caqiidiya ictiqaad gaadhsiinaya ow dhannin ama dhanni iyo male gaadhsiinaya wadaliilu baynu culima doonaynaa addaliil sheekhu wuxuu inooga bilaabay daliilka kolka waxaa la doonayaa casharkan inaynu ku aragno hadduu rabbi ogolaado daliilka waa kow iyo qaybihiisa iyo tacriifkiisa iyo quyuuddiisa adigu daliilka inaynu baranno haduu tacriif leeyahay iyo haduu quyuud leeyahay iyo hadduu aqsaam leeyahay iyo haduu tusaale u baahan yahayba daliilka waa inaan baranno waa ko waxaa kaloo laynaga raba inaan ogaano cilmiga daliilku uu ina gaadhsiinayo shayga daliilkii waxbuu ku gaadhsiinayaa cilmigaa laftiisana khilaaf baa ku jira khilaafka ku jira inaynu ogaano shayga daliilka aad ka kasbatay ma daruuri baa mise waa iktisaabi waa mas'ale khilaafiye iyadana waxbuu inooga odhan doonaa qodobka saddexaad uu sheekhu soo qaadanayaa waa alxad alxad baa qodobka saddexaad ah xadka waa inaan baranaa oo tilmaanta ah ama tacriifka ah waa inaan garanaa horta maxaa xad la yidhaah waxbaa la tilmaamayaa un baynu maqalaaye waxa la tilmaamaya tilmaantu waa maxay sideedaba waa qodobkeenna saddexaad waxaa kaloo qodobka afraadna alkalaam inuu inooga hadlo kalaamku wuxuu yahay inuu inooga hadlo mar kale inoo soo celiyo mar si fiicanna xagga dambe inoogu keeni doonaa oo kalaamka laftiisa sharixiisuna dhinaca dambe uu inoogu iman doonaa waxa qodobka shanaad ah nadarka waxaa loo yaqaan inuu ka hadlo anahar qodobka lixaad waa alidraag ayuu ka hadli doonaa haduu rabbi ogolaado haduu wakhtigu inoo saamaxo intaa ayaynu eegeynaa cashirkeenna lixdaa qodob ama toddobadaa qodob baynu ku eegeynaa adaliil baa usoo horeeya daliilka markaan doonayno ereyga daliil ihi waa dariiqii ficiil wasankii ficiil la odhan jiray oo sifatulmushabaho ay ku iman jirtay deliil waa ka wax kutusinaya ayaa deliil la yidhaah shay wax aad u deliishanaysoo kutusaya ayaa deliil odhani luqadana laba macno ayaa lagu iطlaaqaa almurshid lilmaluub waa la yidhaahdaa almurshid lilmaluub shayga kugu irshaadinaya ama kugu hagaya madluubka iyo waxa aad dalbayso kaa waa loo yaqaanaa almurshid lilmadluub waa faciil bimacnaa faacil ah ayay culimmadu markaa ku macneeyeen oo daliilkani bimacno daallu ayuu noqonayaa adaallu kaa waa lagu idlaaqaayo waa la yidhaahdaa buu sheekhu yidhi waxaa kaloo lagu idlaaqaa maa bihi lirshaadu shayga irshaadkuba uu ku sugan yahay calaamadda oo kale ilan calaamadda waxbay kutusaysaaye calaamadda cadceedda oo kale oo dhanaarnimada aad u daliishanayso habeen madowga oo kale ood habeennimo u daliishanaysid waxyaabahaana waa lagu idlaaqaa istilaaxana sheekhu wuxuu soo qaatay qowlkii usuuliyiinta iyo fuqahada ayuu soo qaatay ma soo qaadanin qowlkii mutakalimiinta ma soo eh, qowlkii ma soo qaadanin manaadiqada e eh. wuxuu yidhi deliilka bal hadda ila eeg wadeliilu daliilku ma shay weeyi shayga oo yumkinu suurtagal uu yahay atawasulu gaadhid ayaa suurtagal ah bisaxiixi nadari fikirka saxda a ah lagu gaadho ee fiihi isaga laga fikirayo ilaa madluubin madluub lagu gaadho madluubka oo khabariyin khabari ah wuxuu ku yidhi daliilka waxaa loo yaqaanaa waa ma yumkin o miduu suurtagel yahay weeyi maxaa suurtagal ah atawasulu in lagu gaadho buu ku yidhi in lagu gaadho si kelifaad oo dhib ku jiro in loogu gaadho bisaxiixi nadar nadarka iyo fikirka saxda ah sababtii ayaa lagu gaadhayaa ee fiihi daliilka laga fikirayo daliilkaa markaad si saxa uga fikirto daliilka marna si khaldan baa looga fikiraa marna si saxa baa looga fikiraa daliilku waxa weeye shayga uu suurtogel yahay marka si saxa looga fikiro in lagu gaaro ilaa madluubin wax la dalbayey khabariyin oo khabariya oo la dalbayey halkaa hadaba quyuud badan baa inoo taal bal quyuuddaa hadda aan tacliiqino oo aan sharaxno quyuudda halkaa inoo taala kow horta khabariyin baa u dambeeya khabari buu sheekhu halkaa qaatay khabariga waa khabar baa loo nisbeeyeye waxaa looga jeedaa ma yukhbaru bihi baa la yidhaahdaa waxa khabar laga dhigayo maa yukhbaru bihi khabar waxaa laga dhigaya waa ma khabar waa ma yukhbaru bihi wax laga waramo oo khabar laga dhigo si kale hadaynu u dhigno waa wax run iyo been yeesha oo ama run u dhacaya ama been u dhacaya laakiin shay insha ma aha oo daliilku wuxuu ku tusinayaa wax inshaa ma aha ee waa wax ama run ama been u dhacaya ayuu kutusaya salaadaasi waa waajib iyo maxaan ku idhaa beentu waa xaaraan dee waxa wey salaaddu waa waajib run iyo been bay badhaayo waa run salaadu waajib markaad leedahay run bay kuu noqonayaan beentu waa xaaraan markaad leedahay run bay noqonaysaa haddaad tidhaa beentu waa xalaal haddaad tidhaa dee been bay noqonaysaa wax ah haddaba madluubka khabariga loo yaqaan ee la odhan jiray run iyo been ayuu badhaa ayaa horta khabari looga jeedaa ilaa madluubin khabariyin ereyga madluub ah markaynu soo qaadanno madluub maطluub waa ismi mafcuul oo dalabo ka yimid oo waa la dalbe oo daliilka waxa asalkiisaba loo daliishadaa in lagu gaaro shayga la dalbayo shaygan aad u daliishanayseed ama waajibnimadiisa u daliishanayso ama xaaraannimadiisa u daliishanayso ama sunnanimadiisa u daliishanaysaa waa shay maطluub ah shay la dalbayo oo khabari ah ayaa lagu gaadhaya markuu sheekhu leeyahay bisaxiixi nadar markuu yidhi ereyga bisaxiixi nadar waxa weeye saxiix nadar iyo saxiix baa ishuwan oo halkaa wada yaala ereyga nadar ah haddaan horraysiiyo nadarka sheekhaa cashirkeennan dhexdiisa inoo tacriifin doona oo halka cashirku kelmadaha u dambeeya wuxuu odhanayaa wanadaru fikrun yu-addii ilaa aw ictiqaadin aw dannin nadarka sidiisa eegid ma aha waa fikir laga fikiro wax ku gaadhsiinaya cilmi ama ictiqaad oo caqiide ah ama dami oo mala ah shaygaa muusilka ah eeama muadiga ah ee ku gaadhsiinaya shicen cilmiga ah ayaa nadar loo yaqaanaa nadarku haddaba waa fikir muadiya oo cilmi ku gaadhsiinaya ficilka fikirka cilmiga ku gaadhsiiya ayaa nadar la yidhaah sheekheennu halkan markuu nadarka keenay si una takraar inooga noqonin waxay culimmadu yidhaahdeen markuu bisaxiixi nadari leeyahay ereygaa nadar ah nadarkaa uu inoo tilmaamayo ma aha nadarkaa uu sheekhu inoo tilmaamay ma aha nadarkaas ku ka duwan buu hadda uga jeedaayo sheekhu nadarka wuxuu uga jeedaa un alfikru muطlaqu اlfikri ama fikirku kolkaa muaddi ilaa cilmin ha noqdo ama fikirku muadin ilaa cilmin yuuna noqonin buu noqonayaa sow maaha welibana waxa wanaagsan baa la yidhaahdaa fikir uun inaad ku gaabiso waa halka tacriifka siduu ugu jiro muadin ilaa ilaa ilaa cilminta waa inaan ka reebno waayo waxaa muadin ila cilmin looga reebayaa hadii nadarka markiisa horeba uu ahaan jiray alfikru lmuadi ilaa cilmin hadduu nadarku ahaan jiray oo markaynu idhaha bisaxiixi nadari ilaa madluubin khabariyintana macno la-aan noqonaysa ilaa madluubin khabariyintan ayaa macno beelaysa oo noqonaya muadin ilaa cilmintii iyo ilaa maluubin khabariyin baa isku mid a haddaba muadin ilaa cilmin waa inaan ka goyno oon markaad nadarka halkan tacriifka ku jira aad ka hadlayso waa inaad tidhaa fikir unbaa looga jeedaa fikir unbaa looga jeedaa fikirka waxaa la odhan jiray xarakatu nafsi fi lmacquulaat naftaadu markay dhaqdhaqaaq samayso iyo fikir oo ay luqa ahaan oo ay macquulaad shay macquuloon maxsuus ahayn ay ka fikirto ayaa la yidhaahdaa hadii shaygu uu macquul una ahay inuu maxsuus yahayna takhayul baa la yidhaha takhayul hebel takhayul waxa muuqda marka laga fikirayo takhayul buu noqda waxa aan muuqan marka laga fikirayana nadar buu noqdaa ereygaa nadar ana sidaas ayuu macnihiisu noqonaya saxiix baa jira hadaba la socda ereyga saxiixa ah wuxuu iska ilaalinayaa tartiibkii muqadimooyinka hadii la raaci waayo ilan muqadimooyinku tartiib bay u baahan yihiin haddii tartiibu lmuqadimaad la raaci waayo inuu arinkaasi uu ka dhalanayo wax faasid ah oo fasaad ah ka dhalanaya waa tartiibu lmuqadimaad haddii la mari waayo ama sida loogu talagalay in loogu fikiro shayga haddii loo raaci waayo maaha kama dhalanayo cilmigaasi waa صaحيiح النdr laakiin khaaطئ نadr baa lagaa ilaalinaya ama khaطأ nadr baa lagaa ilaalinaya nadr khaطأ uu ku jiro ama gef uu ku jiro ayaa lagaa ilaalinaya nadarku waa inuu nadr صaحيixa yahay mid saxa ah waa inuu yahay markaa bصaحيiحi nadr sheekeenu atwasul buu yihi atwasul tawasulku waa maxay talow ereygan atwasulu uu ina yihi muxuu uga jeedaa atwasulu tawasulka waa waa alwusuulu bikulfa baa la yidhaha tawasulka tawasulku waa masder ficilka tafacali ihi leeyahay tawasala ayaa tawasul horta la yidhaahdaa tawasala wuu gaadhay si kelifaadi ku jirto maxaa la yidhaha tashayaka maxay ahaan jirtay tashayaka sheekh sheekh buu iska dhigaysa ma aha tamarada maxay ahaan jirtay tamarada wuu isbukaysiiyo xanuunan haynin buu u yeedhay si kalifaad ah ma aha waa tawasala wuu isgaadhgaadhsiiyey si kalifaadi ku jirto ayuu isku gaadhgaadhsiiyey haddaba tawasulkan waxaa looga jeedaa sida inoo muuqata atawasul markuu sheekhu ku leeyahay waa inuu shaygani ku gaadhsiinayo cilmi waa in cilmi ama maxaanku idhaahdaa danni oo mala ah ama ictiqaad waa inuu intaa mid ahaan ku gaadhsiiyaa sheekheenu yumkinu buu raaciyey yumkinu waxay yidhaahdeen culimadu muxuu talow yumkinu u yidhi mu yidhaahda uun wadaliilu daliilku maa yutawasalu bihi waa ka lagu gaadhgaadho muxuu u odhan waayey yumkinuku suurtagelka yahay buu yidhi ereyga yumkinu ihi waa min alimkaan buu ka yimid waxa lagu leeyahay war daliilka marka halkaa la dhigo halkaa marka daliilka la dhigo walow qof daliilkani uu dee xukunkaa gaadhsiiyeyba yuuna jirin xukun buu iska noqonayaa oo daliil buu iska noqonayaa shaygani isagoo shay daliilkii daliishadayba qof daliishadayba hadduu doono yuuna jirin daliilka ama deliisho ama ha deliishanino kol hadduu daliilkani u suubado inuu ku gaadhsiiyo maxaanku idhaha madluub khabariya inuu ku gaadhsiiyo daliil baa la odhani kolkaa maa yumkinu waa inuu suurtagal yahay uun atawasulu bihi inuu ku gaadhsiinayo kolkaa hadii aynu nidhaa maa yutawasalu oo yumkinuda aynu ka tagno waxaa ka dhalanaya shayga oo marna daliil noqda marna daliil noqon waaya shaygii inuu marna daliil noqdo marna daliil uu noqon waayo waayo nin maskax fiicani markuu helo daliilka uu ka qaato salaada waajibnimadeeda aqiimu salaa waa daliil oo de waa maa yutawasalu wey waxa lagu gaadhay madluub khabariyo salaada waajibnimadeediiya dee hadaba daliil baan ka dhigayaaba ad odhan ilaan qofkaas wuu ku gaadhay qof maskax xuni hadduu arko aqiimu salaata uu dee garan waayo aayadani siday u sheegaysa salaadu inay waajib tahay ama oogideeda ilaahay inuu waajib ka dhigay qof maska xuni hadduu garan waayo in la yidhaha daliil maahabaa ka dhalanaysa waayo ma yutawasalu miyay tahay oo qofkaa maskaxda xun ma wuxuu ku gaadhay aayaddaa uu ka qaatay wujuubkii salaada kama qaadan oo maskaxdiisaa xundee haddaba ma yutawasalu la odhan maayo waa ka lagu gaadho madluubkaa khabariga ah waa ma yumkinu kuu suurtagel yahay in lagu gaadhaa haddii maskax fiican la helo waa suurtagal in lagu qaado shaygan waajibnimadiisii xaaraannimadiisii maxaan ku dhaha sunanimadiisii karaahiyanimadiisii mubaaxnimadiisii maa baa wanaagsan daliilka culima waxaa loo qaybiyaa marka ay adilada laga hadlayo saddex baa daliilka loo qaybiyaa waa daliil samciya alkitaabu wasunna walijmaac baa looga jeedaa waa daliil caqliya caqligaabu daliil buu sheegayaa iyo daliil wadciya baa la yidhaahdaa caqliguna daliil buu sheegayaayo caqligaagu daliil buu sheegayaa oo maalan <coughs> wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu alwaaxidu shay kaste ood aragto wuxuu ku tusayaa ilaahay waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa iyo allaha koonkan maamula inuuna laba iyo saddex toona ahayn keligii inuu yahay ayuu kutusaya caalamkanaaba kutusaya dhammaantii waxdaaniyada ilaahay iyo ilaahay kelinimadiisuu kutusaya waayo caalamkani waa guri la dhisay waa guri dhammaystiran weeye gurigaa waad aragtaayo halkii la seexanaye dhulkii waa dhulkanan haysano waad aragtaayo sakfigii sare laydhka la gelinayena waa cirkan inaga sareeya guriga ilaahay wuu inoo goglayo waa kii ilaahay lahaa walarda farashnaaha fa nicma almaahiduun gogol yaro macaan baanu idiin dhignay caradan ma idan arag marmar iyo sibidh iyo maxaanku idhaahdaa balaayo kusoo mudmudaysa ma aha waa gogoshaa yaree macaan ee qofka daalani meeshuu doono uu ku gamcayo weeye walarda farashnaaha fa nicma almaahiduun saasuu ilaahay guriga inoogu dhisay gurigani guri qololkiisu cidhiidhi yihiin maaha laba qol iyo saddex qol ilaahay inoogama dhigine waa guriga inta aan isku afka ahayn iyo inta isku afka ah inta aan isku midabka ahayn iyo inta isku midabka aba ah qaadaya guriga ilaahay bilaa biyo kama dhigin biyihiina wuu inoo geliyey guri bilaa biyihi waa daylen booyadahaaba adduunku ku wareeri lahayn xaggee laga dhaansan lahaa ilaahay biyihii buu inoo geliyo badaha iyo waxaynu arkaynaa maxay iyo wadiyada iyo ceelasha iyo durduradaasibo waa guri ilaahay biyihii inoo geliyey maasha allah waa biyogelintii buu leeyahay waa guri biyole weeyaan markaa waxaad arkaysaa haddana gurigu madow maahaoo bilaan laydh ma aha waa guri ilaahay laydhkii inay noor ku xidhay oo cadceeddii baad aragtaa laydhka haddii dhulka lagu xidhi lahaa ka warrama wayna dhalaalin lahay soo maha cadceeddu yaa ku noolaan lahaa kolkaas laydhka inaguma dee xaggan kuma xidhanay xaggaasan ku xidhanaa ilaahayna xaggaasu inoogu xidhay ilaahay cilmiyadiisa waa lagaa yar baktiinaya markaad doonto soo habeenkii laydhka iskama baktiisid markaad seexanayso soo kan cadeedii ay kaa dhacday waa lagaa baktiiyey waa lagaa baktiiyo gurigii waxa lagu yidhi ah, laydhka waa la baktiyaa iska seexe waktiga noocan oo kale ah. waa kan waad iska nasanaysaa ama shaqayso ama seexo oo haddaad tidhaa siirowaad baan ku seexdaa iyo guluubada yaryaroo anu madowga kuma gam'o ilaahay baa sirowaadkii kuu geliyey maadan dayaxa iyo xidigaha arkaynin kolka guriga noocan u dhisan ee ilaahay sidan u abuuray ma waxay inala tahay alla abuuray inuuna jirine dabeecadduni ay keentay ma dabeecadunbaa keentay oo guriga waa la arkay un baynu odhanaynaa mise gurigani wuxuu daliil u yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray inuu jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada mutay inuu jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala keliihi inuu jiro bal waxaad samaysaa adigu waaad intaad dadka utimaadda waxaad ku tidhaahdaa meel yaroo halkaas unbuu masaajid ka dhismay anoo dul taagan unbuu dhulkii soo yar foodhacay soo yar bararayo dhulkii unbaa kor usoo baxo waan eego uba dilaacayo tiir dheer baaba soo baxay anoo arkayo ku kaleo uu isxidhxidhayo jaajuurkiio maasha allah macalmixraabkii or aynu kusoo tukanay kaalaya ma cid baa kaa rumaysana dadkaa adeer masaajid yar oo intaa laeg ama guri yaroo intaa la baa cid dhista u baahday dee dhulka intan la egi muxuu u baahan wuu iska dhismay miyaa lagaa dhegaysan dhulka intan la egi wuu iska dhismay iyo wuu iska ahaaday lagaama dhegaysanayo wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu lwaaxidu shay kastiba waa aayad kutusaysa ilaah waaxid ah oo cibaadada mutay inuu jiro waa shay kutusaya weeye haddaba caalamkani waa deliil ilaahay baana loo deliishanayaa subxaanahu wa tacaala deliilkaa laakiin eeg waxaa lagu gaadhayaa madluub khabariyo oo ilaahay koonkan dhisay inuu jiro ayaynu arkayna markaad sidaa u eegto laakiin bisaxiixi nadar buu sheekhu ku qayday de bisaxiixi nadar ayuu sheekhu ku qayday daliilkaa ah, haddaba bisaxiixi nadar uu ku qayday sidee baa laga yeelayaa oo maxaa la samaynayaa marka aan saxiixu nadar doonayo inaan daliilka u isticmaalo waxaan odhanayaa alcaalamu xaadiun waa mani iyo falsafo nimankii falsafadu daliilkii ay samayn jireen iyo mutakalimiintu weeyi waxaad odhanaysaa saxiixu nadarkaan kuu sheegaya waa in muqadimaadka la kala horraysiiyo waxaad odhanaysaa alcaalamu xaadiun caalamkan aad arkaysaa waa xaadi oo qadiim ma ahee waa wax xaadi oo soo dariyey wuxuu ku yidhi alcaalamu xaadiun caalamku waa xaadi wa kullu xaadiin lahu saanicun wax kastoo xaadi oo soo dariyey oo samaysmayna saanic u baahan yahay sameeya caalamkani muxuu u baahday haddaba maxaa natiijadii waa maxay markaa halkaa ka soo baxday alcaalam lahu saanicun caalamkan ilaahay sameeyey buu u baahan yahay haddaba saxiixu nadarka laguu sheegayo labadaa muqadimeen hadda sheegay inaad sidaa u kala horraysiisid bay mandiqadu shardi ka dhigeen alcaalamu xaadiثun wa kulu xaadiثin lahu saanicun falcaalamu lahu saanicun war caalamku ilaah buu leeyahay haddaba abuuray oo ahaysiiyey oo haddadanba nidaamkooga wada cadceedan iyo maadan arkay in dayaxaanaan isku xadgudbaynin habeenkan iyo maalinkan miyaadan arkay inaan isku xadgudbaynin gugan iyo jiilaalkan miyaadan arkay in isdaba yaacaya waxa weeye caalamkan alle maamulaya ayaa jira laba maaha saddexna maaha ilaahay wuxuu yidhi low kana fiihimaa aalihatun ila allah lafasadata cirka iyo dhulka hadii uu dhexdooda ahaan lahaa ilaah waaxida waxaan ahayn ilaahay kayrkii allah waaxida waxaan ahayn hadduu maamuli lahaa muxuu ilahay ka dambaysiiyey la fasadata way fasahaadi lahaayeen midi wuxuu odhan lahaa cadceedda maanta dib ha loo soo dhigo adduunku uu soo jeeday xalaye dabaaldeg buu ku jiraye hala yar nastee cadceedda dib ha loo dhigo midna wuxuu odhan lahaa may cadceeddu xilligeyga ha timaado isjiid baa halkaa ka iman lahaa kol haddaad ogaatay nidaamka koonkani uu u socdaa nidaam sidaa u saxan inuu yahay waxaad ogaanaysaa maamulku inuu aya ka soo baxayo yuu ka soo baxaya alla waaxidu ka soo baxaya daliilka saddex baynu u qaybinay mid waxaynu nidhi waa daliil caqliya midna waxaynu nidhi waa daliil wadciya midna waxaynu nidhi waa daliil samciya daliilka samciga ah haddaynu isna u baydhno daliilkii caqliga ahaa waa kaa aynu aragno caalamkanaba ina tusaya de ilaahay daliilka samciga ah haddaynu u baydhno ilaahay in badan buu inagu yidhi aqiimu war salaada ooga baa layna yidhi aqiimu salaada ooga haddaba aqiimu salaatadani waa daliil maadaamu aqiimu salaata ay daliil tahay maxay ina tusinaysaa ayaan u daliishanaynaa salaada oogideedu inay waajib tahay waana daliil samciye weeye oo qur'aan iyo xadiid iyo ijmaac baa daliil samciye loo yaqaanaa iyo qiyaas aqiimu salaata waa daliil qaabka haddaba bisaxiixi nadari ay ina yidhaahdeen ee ay qaateen nimanka falaasifadu bisaxiixi nadar waa qaab inta badan qofka ahlulmantiqi ihi uu oo muqadimaadka la kala horraysiiyo oo muqadimada suqrada iyo kubrada iyo natiijada qaab loo kala dhaliyo ayaa jirta iyo ashkaal baa jirta la qaato oo ashkaal sideeda abaa ah jirta oo xaggaa lagu yaqaan falsafada haddaba waxaad samaynaysaa aqiimu salaata sow aayaddii daliilka ahayd ma aha aayaddaa lafteedaad mubtade ka dhigani aqiimu salaata mubtade ka dhig iyadoo sideedana mubtade ka dhilan bisaxiixi nadar buu ina yidhi nadarka saxiixa iyo fikirka saxiixa ah waa inuu arrinkan kugu gaadhsiinayo buu ku yidhi bisaxiixi nadar baan sharxayaa saxiixu nadar nadarkaa saxiixa uu ku tilmaamayaa waa nadarka muqadimooyinkiisu ay kala horeeyaan maxaan ku yidhi aqiimu salaata mubtade ka dhig aqiimu salaata soo mubtade kamaynaan dhigin waxaad khabar uga dhigtaa aqiimu salaatadaa mubtadaha ah, ereyga amar ah aqiimu salaata waa maxay ma amar baa mise waa nahyi haddii daliilka aad wadataa amar yahayna amarka aad uga dhigi haddii daliilka aad wadataa nahyi yahayna nahyi baad uga dhigi kolba wuxuu yahay baad uga dhigaysaa aqiimu salaata haye maxaan idhaha khabarkeyga amarka dhiga aqiimu salaata amrun aqiimu salaata waa maxay baynu nidhi waa amrun intaasi waa muqadimo mubtadiya khabar bay ka kooban tahay aqiimu salaata maanta eh, qasdu lafdi wax la yidhaah baa ku dhacay oo mubtaday ka dhigan tahay aqiimu salaata amrun waxaad samaynaysaa waxaad samaysaa ereygii amar ahaa haddana mubtade ka dhigo ama kulli ka horreysiiyo amarka mudaafun ilayhi uga dhig eeg intaad kulli mubtade ka horreysiiso kulli ku hadal ereyga kulli oo mubtade a qaado amarkiina mudaafun ilayhi uga dhig wa kullu amrin dheh wa kullu amrin saw amarku wuxuu dalaaladiisii sheeg haddaba wa kullu amrin lilwujuub wa kullu amrin mutlaqin lilwujuub saw mubtade kaliya khabar kale maaha labadaa muqadimo suqro iyo kubra loo kala yaqaanaa waa in sidaa loo kala horreysiiyaa labadaa muqadimo saa markaa inu kala horreysiiyo saxiixu nadarkuu kuu sheegaya waa intaa waana sidii ay qaateen falaasifada iyo maxaanku dhaha manaadiqada iyo siday qaateen weeyi kolka waxaad u fiirsataa aqiimu salaata amrun haye wa kullu amrin wa kullu amrin muطlaqin yaqtadi اlwujuub ama lilwujuub wa kullu amrin muطlaqin lilwujuub sow laba jumlo oo mubtadiya khabar ka kooban ma aha oo suqro iyo kubro ma aha natiijada marka la raadinayo jumlada hore maxay ahayd aqiimu salaata amru soo ma ahayn mubtadaheega soo qaado natiijadu waa aqiimu salaata mubtadaheegii soo qaado natiijaan dhalinaynaa intan laga dhex qaadanayo oo caqligu sheegayo hadaba aqiimu salaata soo qaado mubtadihii oo mubtade ka dhigo waa aqiimu salaata amru soo ma ahayn jumladaah mubtadahan ka soo qaatay jumladii dambe ma garanaysaa maxay jumlada dambe wa kullu amrin lilwujuubna khabarka ka soo qaado oo muxuu ahaa khabarku wa kullu amrin lilwujuub wa kullu amrin mutlaqin lilwujuub aw khabarki hadaba lilwujuub kan khabarka jumlada dambe u ah jumladii hore mubtadaheegi khabar uga dhig ku hadal intii aqiimu salaata lilwujuub natiijadii wataasuu ku yidhi aqiimu salaata lilwujuub ereygan qof kaste oo cilmiga falsafada iyo nadarkaa garanaya markuu muqadimaadka sidaa u kala horreysiiyo isla markaaba waxa u muuqanaysa aqiimu salaata lilwujuub ereyga aqiimu eh, aqiimu salaata ee wujuub bay kutusaysaa buu ku yidhi halkaasuu maray wa daliilu daliilkii maaka weeyaan yumkinu uu suurtogelka yahay atawasulu in lagu gaadho bisaxiixi nadari nadarka saxiixa ah fiihi ee dhexdiisa la eegayo ilaa maluubin maluub khabariyin khabariya maluub khabariya baa lagu gaadhayaa buu ku yidhi maluubkaa khabarigiina waa wujuubkaa iyo axkaamtaa lagu gaadhayo wey halkaasuu kaga baxay haddaba marka daliil la sheego aqiimu salaata iminka markaad tidhaa salaadda waajibnimadeedii baad arkaysaa saw saa ma aha walaa taqrabu zina markaad aragto zinada xaaraamnimadeedii baad arkaysaa wakunuu maca saadiqiin markaad aragto inan saadiqiinta iyo runsheegayaasha la raaco runta la sheega ad adiladan waad aragtaa sidaa u qoran oo ah war cad weeyaan on dee laablaab iyo midmadow lahayn weeye haddaba cilmi baa laga dhaxlaa daliilka dabedi markaad daliil aragto ama daliilku caqli ha noqdo oo ha ahaada maxaanku idhaahdaa sidan caalamkuba uu ilaahay waaxidkaa inoo tusinayo ama samci ha noqdo sida aayaddan aqiimu salaata ay inoo tusinayso waajibnimada salaada ama wadci ha noqdo sida alfaacilu marfuucuntu muxamed rafcihiisa ay inoo tusinayso ilan wadci baa jira daliil wadciyahe daliilka wadcigii waxa weeye muxamed oo jaaa muxamedun ku jira ayaa lagu yidhi ii sheeg inuu marfuuc yahay muxamed oo halkee ku jira jaaa muxamed qaacide kuliyaa ah la samaynaya alfaacilu marfuuc baad odhan maxaan odhanayaa cafwan waxaan odhanayaa markaan doo alfaacilu marfuuc ma rabo waxaan odhanayaa ka an rabo soo qaado kaan rabay waa keen cadaynayey muxamed mubtade ka dhigo faacilkana khabar uga dhig muxamedun faacilun halkaa ma haysaa muxamedun faacilun jumladii hore inay tahay jumlada labaad waxaad samaynaysaa wa kullu faacil ereygii kulli meesha keen muxamedun faacilun wa kullu faacilin marfuucun natiijadu maxay ahayd baan idin ku yidhi hadda sidan oo kale marka loo qaadanayo ta hore in mubtadaheega lasoo qaato ta dambana maxay lasoo qaato khabarkeega lasoo qaato muxamedun faacilun eegada muxamedun faacilun wa kullu faacilin marfuucun natiijada ku dhawaaqa dee muxamedun marfuucun la doonayo maxamed inuu yahay inaad caddayso natiijo waxaa qaab baa jiro nimankaasi ay qabaan in loo hadlo oo saxiixu nadar ay ku tilmaameen oo asxaabu lfalaasifa ay yidhaahdeen sida uga fikir baa jirta haddaba daliilkaasi ma aha daliil samciya mana aha daliil caqliya waa daliil maxaya markaa waa daliil wadciye weeyaan daliilkii ayay wadci iyo caqli iyo caadi ayay intaba ka dhigeen haddaba markaan idhaahdo maalan aan daliilkaa sheego een idhaahdo muxamedun faacilun wa kullu faacilin marfuuc maxamed inuu marfuuc yahay garashada natiijadaa maxamed rafcihiisiihi waa cilmi sow ma aha cilmigaasaa qabtay cilmigaasi waa maxay cilmigaa qole waxay yidhaahdeen waa muktasab cilmigaa qolena waxay yidhaahdeen ma aha muktasabe waa daruuri haddii muktasab iyo daruuri labadaasaa la yskugu hayaa marka daliil la sheego daliilku hadduu wadci yahay waa kaa muxamedun faacilun aynu nidhi wa kullu faacilin marfuuc muxamedun marfuuc kaa la garanaya maxamed inuu yahay ee daliilkaa laga qaadanaya ma muktasabbaa mise waa daruuri muktasab iyo daruuri maxay kala yihiin muktasabku waxa weeye shay la kasbaday oo qofku uu dee gaadhina uu garan karayo ama una garan karaynin baa muktasab la yidhaahdaa daruurina waxaa loo yaqaanaa shay adan marnaba adan naftaada u diidi karaynin maanta ma ku heshiinaa inaynaan cirka arkin cirka inaynaan arkin ama dhulka dhul dhul arkin haddaad istidaa waran dhul arkin ma suurtagal bay kuu tahay inaadan dhul arkin eeg hadda adoonis cirka ma arkaysid oo dhulka ma arkaysid oo dadka ma arkaysid wa daruuriga waxaa loo yaqaanaa shayga adoon wakti bixinin adoon wakti ku bixinin haddana iska kaa soo gelaya waxay ku leeyihiin qolo war kol daliil la helo waxa loo daliishanayay garashada la garanaya waa daruuriyo qofku marnaba kama kama gaabin karo kaa waa daruuri qasab bay ku tahay inuu kaa garto daruuri weeye qolana oo sidan aragtidan cirka iyo dhulka iyo indha kala furidan oo kale weeyaan qolana waxay yidhahdeen daruuri maahe oo qasab maahe waa muktasab oo waa shay qofka uga baahan fikir iyo wakti bixin ayay uga baahan tahay halkaasaa la isku qabtay haddaba wadaliilu daliilkii maaka weeyaan yumkinu suurtagal uu yahay atawasulu gaadhid ayaa suurtagal ah bisaxiixi nadari nadar saxiix ah iyo fikir saxiixa ah lagu gaadho oo fiihi dhexdiisa laga fikiro ilaa madluubin madluub madluubka oo khabariyin khabariya waalcilmu cilmiga cindanaa annaga agtayada caqibahu daliilka cidhibtiisa la garto marka daliilka sidaa lagugu sheego cilmiga la garanayaa muktasabun waa muktasab fil asaxi qowlka sixada badan hadaba cindanaa eeg wuxuu sheekhu laba khilaaf buu meesha keenay waa ereyga cindanaa iyo ereyga uu leeyahay fil asaxi labadaba meesha wuu keenay cindanaa markuu leeyahay waxa weeye xagga hore waa kii inoogu soo tilmaamay oo ama ashaacirada ayaynu u celini ama waxaynu u celinaynaa madaahibka dhexdooda kaasaynu u celinaynaa sharaxeenan hoose sheekhu isagaa kitaabkiisa sharxay sharixiisa hoose ashaacirada ayuu u celiyey oo ashaacirada dhexdeeda ayaa xataa khilaaf uu ka jiraa shaygan cilmiga ah in daruuri la odhanayo iyo in iktisaabi la odhanayo waxay u badan yihiin in la odhanayo iktisaabi oo ma daruuri ahayn iktisaabi markay ku tilmaameen waxay isku qabteen haddaba iktisaabi ha noqde e takhallufkiisa ka warrama isagoo iktisaabi lagu tilmaamayo oo muktasab ah oo fikirkaaga baahan oon qasab kugu soo gaadhaynin takhallufkiisa ka warrama takhallufkiisa qolo waxay qaateen haddii la waayo cilmigaa waa caadada uune wax kale ma aha waa shay khaariqulcaade ah bay leeyihin waa nin dab taabanayoon gubanaynin oo kale bay yidhaahdeen haddaad dab taabato gubashadu saw inta badan inaad gubato ma aha nin dab taabtay oo guban waayey waa arin caadadii khilaaftay lama odhan karo ma dhici karo laakiin waa nin dab taabtay oo guban waayun ka soo qaad bay yidhaahdeen wadaadka raazi la yidhaahna wuxuu mas'alada ka yidhi isna maaha nin dab taabtay oo guban waayey e maba dhici karto in la waayo buu leeyahay maba suurtagalba maaha in la waayaa walcilmu cilmiga cindanaa anaga agtayada caqibahu daliilka debadii la garto muktasabun waa mid muktasab ah oo la kasbanayo fi lasaxi qowlka sixada badan asaxa markaan eegno waa muktasab buu ku yidhi halkaana waxaynu kaga baxnay daliilka cilmiga ka dambeeya ilan markaad daliil sheegato shay baad u daliishanaysaa shaygaa aad u daliishanaysaa wuxuu yahay oo muktasab iyo daruuri midku noqonaya ah ayuu halkaa taabtay muktasabkiibuu qaatay kolkaas sheekeennani walxaddu xadku maa yumayizu waa ka ka sooca ashaya shayga ayuu ka soocaa can hayrihi hayrkii ereyga xad ah in badan buu inagu soo noqnoqday xadku waxa weeye waa tilmaan luqadana maanic mancibaaba loo yaqaanaayo labada wadan oo kale ama labada dowladood xadkan la dhex oo kale ayaa loo isticmaalay dawladdaana uu ka manciyayaa inay saldano iyo awood ku yeelato wixii xadkeegaa ka baxsan taa kalena wuu ka manciyayaa inuu xadkeegaa wixii ka baxsan awood ay ku yeelato hadaba ereyga xad ah luqadda macaani badan buu ku soo arooraa xad mar waxaa loo yaqaanaa xadida zaaniga xadka laga jarayo marna waxaa loo yaqaanaa xadka cadhada lafteedaaba la yidhaahdaa marna waxaba loo yaqaanaa xadka sidaynu ognahay xuduuddaa la samaynayo labada dal udhaxaysa marna waxaa loo yaqaanaa xadka mancinta wax wax ka manciyey oo shaygaa laga manciyo ayaa xad la yidhaahdaa haddii xidaad aynu qaadannana waa baroordiiqda ama gabadha ninka uu ka dhintay isbasaasinta ay isbasaasinayso ayaa xidaad waa maadada xadkan un weeyaan oo si kale loogu dhawaaqay xidaad baa kaana loogu dhawaaqaa haddaynu afcalo ka dhignoona xadda nidhaahnana afaynta toorayda ayaa loo yaqaanaa waa kii rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam walyuxidda axadukum shafratahu midkiin markuu wax gowracayo midida ha afeeyo yuxidda waa afayn wey waa xadkiibay maadadu kusoo dul wareegeysaa afayntii iyo mancintii iyo baroorashadii iyo waxyaabo badan xuduuddii wax la kala dhex dhigayey iyo zaanigii xadka laga jerayey iyo cadhadii iyo waxyaabahaasay maadadu luqadda ugu soo aroortaa ereyga xad ah haddaba kutubta marka la joogo ereyga xad marka laga hadlayo waa tilmaan tilmaan baa loo jeedaa tilmaan waa inaad shay tilmaanto tilmaantana waxaynu ku aragnaa markaad cilmi baranayso halka qofka laga qiimeeyaa waa tilmaanta tilmaanta halka lagu kala duwan yahay waa tilmaanta magaalo adan weligaa arag ayuu ninkuu tilmaami xaafad kamida ama guri ka mida sidaad u socotaa tegaysaa waa ka kuu tilmaamaya iyo adiguba haddaad tihiin dad dee maxaanku dhaha tilmaanta sideedii u garanaya sidii wax loo tilmaamayay dad u garanaya markaad tihiin ereygaa xad ah ayuu sheekhu ka hadlaya oo tilmaana tilmaanta waxaa lagama maarmaana jinsi iyo fasal inay yeelato jinsi iyo fasal inay yeelato ama jinsigu baciid ha noqdo ama mutawasit ha noqdo ama qariib ha noqdo waxaana ugu wanaagsan jinsi qariiba jinsi waxa wey iminka markaad qof tilmaamayso eeg hadda waxaan damca inaan qof tilmaamo qof baan doonaya inaan tilmaamo ama xuseen baa iga soo hor jeeda xuseen baan damcay inaan tilmaamo xuseen markaan tilmaamayo xuseen damca inaan tilmaamo mar waxaan ku tilmaamay ereyga koobaad baa jinsi la yidhahda la qaato jinsi maxaa la yidhaahdaa ereyga koobaad ee la qaato ayaa jinsi la yidhaahdaa een xuseen ku tilmaamayo mar waxaan qaadani noole marna waxaan qaadani kore kore marna waxaan qaadani jawhar saddexdaa tilmaamood waa jinsi saddexduba saddexdu way kala fog yihiin jawhar haddaan qaato waxaan odhan war ninka xuseen la yidhaah waa wax jawhara kolley jawharka af soomaaliya inaynaan u garanayn baan u filaya jawharka waxaa loo yaqaanaa wixii hawada banaan meel ka qabsada hawadan banaan wixii meel ka qabsada jawhar baa la yidhaahdaa masalan anigu jawhar baan ahay waayo dee kursiganan ku fadhiyaayo space baan masaajidkan hadda ka haystaa wixii space masaajidka ka haysta jawhar baa la odhan kitaabkani waa jawhar oo qalinkani waa jawhar meel buu qabsanaya laakiin hawadan yareen qaadanayna ma jawhar ba hawadu meelay masaajidka ka haysataa may jirtaa jawhar ma aha haddaba marka ereyga jawhara la yidhaha waxa isla soo gelaya noolaha oo dhani waa noolahan oo dhan markaynu makhluuq eegno noolahoo dhani waa jawhar noolihii oo dhani lod waa jawhar oo space bay ka qabsan geelu waa jawhar oo space buu ka qabsan arigu waa jawhar oo space buu ka qabsan dadku waa jawhar oo space buu ka qabsan eeg ma yeedhaan iyo yeedhaan labaduba space bay qabsanayaan iigu daroo bahalka iyo duurjoogtiina ku darso iigu daroo waxaan waxaan noolayn oo naf lahaynba keen tiirkan iyo gidaarkan iyo marwaxadan iyo waa wada jawhar eeg hadaba haddaan xuseen tilmaan isagaa jawhar ku tilmaamo ma meel fog wax wax badan soo hoos gelayaan baan qaatay jawhar soo wax ballaaran maaha dhagaxii waa jawhar caradii waa jawhar dhirtii waa jawhar haddana waxaan qaatay xuseen inuu yahay kore waxaan inu halkan jawhar ka qaadan lahaa allah war ninka xuseenkiihi hee waa kore shay kora oo hadla ama qosla egleberen baan qaatay waa kore qosla baan idhi wax kore oo haddana qosla labadii erey eeg jinsi iyo fasl inaan qaato ama jinsi iyo khaasa inaan qaato ama jinsi iyo sow maaha inaan naan de carad aan qaato sow maaha hadda jinsi iyo carad baan qaatay maaha fasal ma qaadan haddaan idhaa xuseen waa kore qosla ereyga koraha ihi jawharkii ka dhadhow yahay xagga dadnimadaba uga dhadhow yahay il xuseen waa dade ya jawharka waxaa soo gelayay saw ma aha wax koro iyo waxaan korinba dhaguxu jawhar buu ahaa iyo gidaarkan iyo muu koraa maya dhirtu jawhar bay ahaayeen way koraysay dadkuna way koraysay xoolu nooloo dhani wuu koraa dhirtuna way kortaa iyo daaqu dhaguxuna wuu ma koro dee dhaguxu inkastoo ka macdanta qaar kamida ay koraan qaar macdanta kamida ayaa kora waxaa jira haddaba kore iyo makoreba jawhar waa laysla ahaa haddaan haddaba kore qaato dhagaxii iyo gidaaradan iya iga baxaya war xuseen waa kore baan wax kora laakiin maxaa ila socda weli dhirtii iyo noolihii sow haddaa koraha iyo jawharka yaa dhadhow koraha dhadhow sow ma haddana waxaan qaatay war xuseen ninka la waa noole qosla noolaha eeg muxuu iga saaray noolihii koraha maxaa soo gelayey dhirtii iyo daaqiisa uma soo gelaynin noole markaan qaata maxaa haddaba meesha imanaya noole haddaan qaata maxaa meeshaa imanaya ma noolihiibaa iga ayaa iga baxayo dhirtii iyo daaqii baxaya soo maa noolihii o isku wada imanaya saddex jinsi baan hadda xuseen ku tilmaamay jinsigu waa ka koobaad la qaadanayo waa jinsi baciid oo jawhar baan qaatay waa jinsi mutawasid oo koraan qaatay waa jinsi qariib oo ka ugu fiicana waa noole markaad wax nool tilmaamayso ee koraha iyo jawharka iyo waxaa lama qaato shay iyo xise waa shay inaad tidhaa waa laga fiican yahay waa jawhar inaad tidhaa waa laga fiican yahay waa kore inaad tidhaa waa laga fiican waxaad odhanaysaa war waa noole noolayaashii o dhan baa soo gelaya qosla maxay ka baxay qosla markaan idhaa ya qosla markaan wixii aan qosli jirin oo dhan baa iga baxay inkastoo waraabuhu muu qoslaa ay yidhaahdeen waxay yidhahdeen waaba maslada agga falsafada marka la joogo waraabaha way isku qabteeno horta waraabahu mu qosla mise ma qoslo kolkaa noole qosla markaan idha waa carab khaasa ama noole wax qora ama noole fikira haddaan idha waa fasal maasha allah noolo fikira ayaa ugu fiican haddaba waa inaad jinsi iyo fasal xadka markaad wax tilmaamaysa qaadataa jinsigu waa inuuna baciidna kaa noqon mutawasidna kaa noqon qariib waa inuu kuu yahay ilan jinsiyadu way kala fog yihiin jinsi qariiba waa inuu yahay kolka waxaa la idhaha insaanka alxayawaan maxaa la odhan jiray annaaiq naaiqu waa fikira hadlo maaha waa fikiro weeye alxayawaanu naaiq dameeraha maxaa la marka la tilmaamayo waxaa la rabaa tilmaantaasi inuu shay dadki ihi waxayna ka bixi karin dadka oo dhan waxay ku tilmaaman yihiin oo qof dadkii una ka baxaynin shay waxaan dadka ahayna ayna soo geli karin alxayawaanu naaiq wey alxayawaan waa noole ma noolihii o dhan ba inaga baxay annaaiq waa fikire wax alla waxa inaga baxay wixii aan dad ahayn oo fikire ma aha lodu ma fikirto geelu ma fikiro adigu ma fikiro libaaxu ma fikiro wax alla waxa aad aragteen oo dhani ma fikiraan mufakir ma wax fikira ma aha insaankan buu ilaahay quwadan mufakirada la yidhaha madaxa inagaga taale nasani soomaydaan arag ila madaxiinu waa saddex cuf siday falsafadu qabaan saddex cuf buu madaxani u samaysan xaggan hore waxa kaaga dhig kaaga jirta quwo la yidhaha xis mushtaraga halkaa meelahaasaa lagu tilmaamaa fooda agteeda xiska mushtaragaa waa laba feedhoo isdaba yaalla ka hore wuxuu ururiyaa eeg qalab yar baa halkaa ku xidhan inagu malaha mimeriga mobilka la geliyeynu garanaynaaye mimeri yar baa halkaa qofka kaga jira jib yar baa halkaa kaga jira waa halkaa e, fooda agteeda wuxuu ururiyaa mimerigaa yari oo ku dhaca xawaasta shanta ah wixii soo mara waxa sankaagu dareema halkaa yar buu ku dhacaa waxay dhagahaagu maqlaana halkaa yar buu ku dhacaa waxay ishaadu aragtaana halkaa yar bay ku dhacaan waxaad jeceshiiyo waxaad neceb tahayba dee waxaad dareenta halkaasay ku dhacaan sidaa darteed waa sababta keensatay markaad faraxsantahay iyo markaad naxsantahay in lagu kala garto ilay farxadani waa waxaad maqashaad ka farxaysaa ama aad aragtay halkanuu ku dhacayaayo imbisaad wejiga kusoo samaynaya wejigaagiibaa isbedelaya halkanuu ku dhacayaa kolkaa waxoogaa markuu joogo waxoogaa markuu joogo saw combyuterka maynaan arag haadiski iyo raam ay ku wada jiraan waa raamkii kale kan soke waa raamki waa shaqadii markaa taagnay shaqada markaa taagan buu kaasi qabtaa shaqada markaa taagan ee kaasi uu qabanayo raamka lagu tilmaamayo ee markaa socota waa miiskan oo kaluun waa miiska wax lagu salaxayaa la yidhaahdaa meherada uu qofku wax ku iibinayo sow miis dibadda ma dhigto waa miiskii wax lagu salaxayey raamku halkaasay inagaga jirtaa marka waxoogaa shaqadaasi markay dhammaato sow habeenkii alaabta dib looma celiyo haa dhiskiga yaree dambaa lagu tuuraa waa labadaa faydhays sabayaalka dambe ka dambe ay maskaxdu geysaayo ka dambey dhigataa kolkaa kaasi xis xis mushtaraga la yidhaahdaa waxaa kaloo jira hadduu halkaa qofku uu nabur kaga dhaco madaxa xagga hore haduu nabur kaga dhaco weligii wuxuu arkay ma garanayo masaajidka maalin kasta waa lagu keenaya gacanta lagu soo qabanaya adigoo nool oo indhaqabo oo hadlaya ayaa maalin kasta masaajidka lagu soo qabanaya mar alla markuu shayga aad ka libidho ma garanaysid halkaad maraysi walayo jeebkiibaa kaa kaa gubtay xiskan mushtaraga xawaastu halkii ay ku dhacaysay mimerig yar halkaa yaallay baa gubtay mimerigaasi qofkuu ka gubta xusuustaa ka tagta hebel xusuustaa ku xusoo maadan maqal waa mimerigan labadan feedhaysnaba yaalla halkaa ee xiska mushtaraga a ah la ee xawaasta ka shaqeeya weeye haddaba taana mufakira la yidhaayo mufakirada hadda ii geysaye taa mufakirada la yidhaa ilaahay insaankuu siiyey xataa xooluhu inalama le mufakiradu waay waxay garataa kuliyaadka iyo juziyaadka intaba way garataa siday falaasifadu qabaan alkuliyaat waljuziyaat intaba taasi way garataa imika soo halkan iskama joogti libaax soo kama baqaysi habeenkii marka adoo gurigaaga jooga sow tuuga kama oo iskama xidhid daaqadii albaabka xooluhu laakiin dee tuuga kama baqaan xooluhu tuuga iyo nin xada iyo nin diliyo nin gawracda toona kama baqaan waayo shayga kaa maqan waxaa gartaa waa mufakirada oo ilaahay dadku siiyey laakiin shayga ku hortaagan xooluhu way ka baqaan libaax markay arkaan waa didaan sababtu waa maxay kaa dambe mataqaanaa ee mutakhayila la yidhaha halkaa dambe xoolo way nala leeyihiin waa waxa ku hor inaad garato haddaad middi soo qaadato xoolo way kaa cararayaan waayo muxuu nebigu inoo yidhi dee ha ku horgawricina diintu maxay noo tidhi neefka neefka kale ku horgawricina waxa wey waxaan la arkayo xoolo waa mutakhayilo waa taa dambe libaaxa markay arkaan way didaan laakiin markay ka libdhaan way idin eryanayaa ma yidhaahdeen way idin eryanayaanoo maad mufakiradana garanaysa male adu waxaan uga socdaa al-insaan marka la tilmaamayo waxaa loo yaqaanaa insaanku waa maxay insaanow maxaa tahay waa alxayawaan annaaiq naaiqaasina waa muakira waa fikirka wey kaa fikira wey dhammaan eeg ereygaa alxayawaanu naaiqa markaan idhaa mala waktigiibaa inaga dhacayba alxayawaanu naaiq insha alla xadka xadka hainoogu joogo walxadu maa yumayizu shaya can gayrihi xadkaa ayuu inoogu joogaya cashirkeenna berri ka bilaaban doonaa wallahu subxaanahu tacaala alaa aclam